bismi illaahi araxmaani araxiim wa qaala wuxuu yidhi nabi nuux irkabuu kora fiihaa safiinada kora qaa'iliina idinkoo ku qowlaysiin bismi illaahi ilaahay magiciisaan barakaysanayaa majraahaa dureeriddeeda iyo wa mursaahaa joojinteeda ina rabbii rabbigaygu ayuu dhahay nebiyullaahi nuux la kafuurun allihi dhaafo weeye raxiimun allihi naxariiso weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeennu horo iyo aayadihii ugu dambeeyey qisadii nebiyullaahi nuux ayaa ilaahay nooga soo warramay asaga iyo qoonkiisa wixii dhex maray waxaanu joognay markii arrintu ay khaatumada joogtay oo nebiyullaahi nuux ilaahay subxaanahu wa tacaala markii qoonkiisa loo waxyooday inaysan rumaynaynin doon samay la yidhi oo doontii uu samaynaayey doontaas iyo sifaadkeeda aynu ku dhex jirnay doontii nabiyullaahi nuux waxaa ilaahay ku dhahay subxaanahu watacaala oo la yidhi oo alla uu dhahay waxaan dhahnay doontaas ku xambaar ayaanu dhahnay sinfi kasta oo xayawaanka laba nooc uga xambaar weeye mid lab iyo mid jisi ku xambaar weeye haddana waxaa saartaa doonta ahalkaaga saar zawjadaada saalixada iyo owlaadeeda ilaa ruux qowlka u dhaqay mooyaane oo owlaaddaada iyo ahalkaaga ka mida oo ayagu aan ku jirin oo horay aan soo marnay zawjadiisii kaafirada ahayd iyo wiilkii ay dhashoo kancaan la dhihi jiray ahaay ilaahay wuxuu yidhi waxaad kaloo saartaa inta rumaysay mu'miniin oo adiga ku rumaysay ahalkaaga ka baxsan sidaa markii ilaahay uu yidhi ayaa alla wuxuu dhahay wamaa aamana ma rumaynin macahu nuux micigiisa ilaa qaliilan wax yar mooye dadka rumeeyey aad bay u yaraayeen horena casharkeenni aan uga soo warrannay hadda markaan doontii markii ay fuulaayeen oo nebiyullaahi nuux doonti uu saaray arladana waxaa weeye ilaahay biyo uu ka keenay samadana madar uu ka keenay doontaas macnaha kayfiyada lagula dhaqmaayo oo doontaas loo fuulaayo oo loogaga degaayo oo loo socodsiinaayo loo joojinaayo amuurahaas ayuu ugaga warramayaa nebiyullaahi nuux taasaa ilaahay marka nooga xikaayoonaya wa qaala wuxuu yidhi ow dha ilaahay nebiyullaahi nuux irkabuu kora ayuu dhahay wuxuu la khidaabayaa dadkii nicigiisa ahaayoo doonta markaasi uu saaraayey bismi illaahi dan waxaa la soo qadarayaa taqdiir weeye oo waxaa la leeyahay qaa'iliina xaal aatiin kuwa ku qowlaaya bismi illaahi ku qowlaaya majraahaa dureeriddeeda socoshadeeda weeye iyo wa mursaahaa joojinteeda oo waxaa weeye doonta tan way soconaysaa wayna joogsanaysaa hadda marka waxa weeye yaa wada oo joojinaaya oo socodsiinaaya waxaa socodsiinaaya oo joojinaaya ilaahay bisinkiisa oo markii ay rabto markii la rabo ayaan dhihi lahay markii ay rabaan inay doontu socoto bismillaahi ayay dhahayaan way soconaysaa markii ay doonaan inay joogsatane waxay leeyihiin bismillaahi ay dhahayaan marka socodsiinteeda iyo joojinteeduba waa bismillaahi weye bisinka ilaahay ayaa markaasaa waxaa weeye laguna socodsiinaya laguna joojinaya weye marka qaa'iliina isaga soo qadar xaal aasiin kuwa ku qawlaaya bismillaahi ku qawlaaya majraahaa dureeriddeeda iyo wa mursaahaa joojinteeda amase waxa weeye mursaahaa bismillaahi mujrahaa wa mursahaa la yidhaahdo oo labada miinba la godo weye macnase iska bedeli maayaan qaa'iliina xaalaatiin kuwa ku qawlaayo bismillaahi ku qawlaayo mujrahaa dureeriddeeda iyo wa mursahaa joogsashadeeda saas ayaa dhehaysiin weye oo markii bismillaahi ay yidhaahdaan waa soconaysaa markay bismillaahi mar kale yidhaahdaana waa joogsanaysaa sidaas ayaa markaasaa xaalkeedu u yahay inna rabbii rabbigeeyo ayuu dhahay nebiyullaahi nuux lakafuurun allihii dhaafo weeye raxiimun allihii naxariiso weeye ilaahay subxaanau watacaala rabbigayguna waa mid kafuur raxiima ayuu dhahay maxaa yeele ilaahay annaga nama halaagin intayna ahlu iimaankaa heeday ilaahay annaga waa na sii daayey maxaa yeele alla awood wuxuu leeyahay inuu ciddow doono uu halaago marka haddii halaaggii kufaarti lagu ekeeyey alla subxaanahu wa tacaala waa mid kafuuru raxiima ayuu dhahay oo naxariis badan weeye ilaahay subxaana watacaala saasaa marka ilaahay noogu naxariistu dhahay wahiya doontiiou dhahay alle tajrii way dureeraysaa oo way soconaysaa bihim nabiyullaahi nuux iyo qoonkiisii ayay la dureeraysaa fii mawjin hir dhexdiisayna kula dureeraysaa kaljibaari buuraxaal ay la too towdha ilaahay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wahiya safiinadiiou dha ilaahay tajrii way dureeraysaa waxaa weeye wixii maaragtay yaa dhacay baa ilaahay nooga xikaayoonaya bihim nabiyullaahi nuux iyo mu'miniinta ayay la dureeraysaa fii mawjin hir dhexdiisayna kula dureereysaa hir maaragtay aad iyo aad u sareeya oo shafaaciisu aad iyo aad u weyn ah, kaljibaali buura xaal ay la soo towdha ilaahay ah, tajri way dureereysaa bihim ayagay la dureeraysaa fii mawjin hir dhexdiisay kula dureeraysaa oo kaljibaali too owdh ilaahay hur macnaha buurala oo ah, xagga irtifaaca iyo xagga weyninkaa loola jeedaa waxaa la weriyaa la yidhi ilaahay subxaanau watacaala madar ayuu soo diray afartan maalmood ayaa roob aan kala go'ayn oo cirka ka da da'aayey iyo afartan habeen biyana waxay ka soo baxeen waana ku tegi doonaahe arlada ayay iyaguna kasoo burqadeen oo haddii ilaahay yidhaahdo suuratu alqamar aan ugu tegi doonaa fa fataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamirin wafajlna arla cuyuunan faltaqa almaahu calaa amrin qad qudir waa towdha ilaahay biyihii markaasi irtifaacoodii aad iyo aad ayuu u sara marayoo cirka meel fogay gaareen hawada sare ayay gaareen buuraha meeshaas ku yidha buurta ugu dheer ayay ka sara mareen aa layidhi buurta waxaa weeye afartan diraac buur gaaraysa ayay ka sara mareen ba layidhi ilaah waxaa layidhi wax kasta oo aradaas yiiloo dhan ay ka qarqiyaana layidhi waxaa la sheegaa la yidhi biyihii markay bateen waddooyinki hooyo ayaa waxay u baqday baa layidhi canug ay lahaada inuu ka maashoodo aad iyo aadna way u jeclaadaa la yidhi kolkaasay baxday cunugii qaadatay buuray la tagtaa layidhi aad iyo aad u dheer buurta marka buurta suruskeeda ayuu la gaartaa layidhi saddex markii oo dhigo meesh saddexaaday la fuushaa layidhi biyihii baa soo haleelaa layidhi markaasay haddana hawe ay buurta kor usii fuushay ilaa sulusayn ay ka gaarto haddana biyihii yaa ka daba yimiday markaasay dhalada sare ay ka la yidhi biyihii markay gaadheen ayay canugii qoorta saarataa la yidhi markaasaa waxaa weeye haddana biyihii naasaheeda soo gaadheen koray usii qaaday meeshii ugu sarraysay gaarsiisay kolkaasaa waxaa weeye biyihii ayadii canug hormeeru ka qaaday ayay canugii ayay biyihi isku qarqiyeen culummadu waxay yidhahdeen allah haddou naxariiso lahay axad maalintaas sabigaas hooyadiisa u naxariisa lahay laakiin hadda culummadu waxay sheegaan in nimankaas muddo afartan sanaa caqiimiin laga dhigo oo waxba aysan dhalin haddana sadii baa la sheegaaya soo arrinkaa isburimaaya layidhi waxaa suurtagalahaa yidhi in canugaasu ou ka badnaay afartan sanaa layidhi maxaa yeele dadkaasu dad cumri dheerow hay afartan sano iyo ka badan boqol sano qof ka jiraa canug muluqahoo saqiira ayuu ugaga dhignay ayaga saasaa leeyii maxaa yeele dad cumri dheer la siiyo ay ahayn dadkaas dhowr boqolay gaarayeen maxaa nabiy llaahi nuux ayaaba hadda ilaahi waxauna dhahay falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman oo inta nabi nuux uu digaaya dadkaas ayaa sagaal boqol iyo qonton sano aheeday marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wahiya safiinadii tajriitii la dureeraysa weeye bihim ayagoo dha ilaahay fii mawjin fir dhexdiisay kula dureeraysaa oo kal jibaali buuralato ahowdha ilaahay sidaas markay dhacday wanaadaa waa naadiyowdha ilaahay waa dhawaaqay nuuxu nabi nuux ibnahu wiilkiisa u dhawaaqay wiilkiisa kancaan ahaay wa kaana wuxuuna ahaaday dha ilaahay fii maczilin makaanu fogaasho meel waxaa weeye doontaas ka fog ayuu joogay wuxuu dhahay nebiyulaahi nuux yaa bunayi wiilkaygiiow irkab kor ayuu dhahay macanaa micgayna doontana la soo raac walaa takun ha ahaanin macaalkaafiriina kuwa kaafiriinta micgooda ha ahaanin doonta nala soo raac oo waxa weeye gaaladaan micgooda ha isku ahaanin waxaa weeye gaaladaanu maanta waa la qarqinayaa dhammaantood wiilkaanna waxa weeye wiilkii gaaloobay oo diiday aabbihiis u ahay oo markaasi waxa weeye ka fogaaday oo waxaa weeye kaafirka ahaw ah ayaa layidhi marka hadda waxay yidhaahdeen culummadu nebiyullaahi nuux mar haddii uu kaafir ahay muxuu ugu yeerayaa waxaa laga wadaa haa layidhi munaafiqou ahay baa layidhio waxa weeye markuu nabiga uu arkane waxa weeye wax asaga ka midaho isaga dhigi jiray laakiin maalinta tanaa waxaa soo baxday inuu maaragtay gaalnimadiisa u bannaanka ula soo baxay intii ka horeysase waxa weeye way qarqari jiray baa lihi islaam uu daahirsan jiraa gaalnimo waa qari jiriyey laakiin markii duufaankii uu yimiday ayuu wuxuu soo banaanka soo dhigaa layidhi wuxuu uu qari jiray ah. marka maalintaas waxa weeye wixii kaafira iyo wixii mu'mina ayaa la kala saaraya layidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wanaadaa waa naadiyey nuuxu nabi nuuxow dha ilaahay ibnahu wiilkiisa u naadiyey markaan hadda uu naadinaayo qabla sayri safiina weeye doontu intaysan soconin ka hor weeye oy dhaqaaqi rabtay weeye wa kaana wuxuu ahaadow dha ilaahay wiilkaasune fii macdilin makaanu fogaaso ayuu ahaaday oo meel doonta ka fog ayuu joogay nabi nuux waxau dhahay yaa bunay wiilkaygiiow irkab kor ayuu dhahay macanaa micgayna doontana lasoo raac ou dhahay walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina kuwa gaaladaa micigooda ha ahaanin qaala wiilkii waxau dhahay u dhah ilaahay sa'aawii waxaan u dulmi doonaa ilaa jabalin jabal buur jabalkaasoo yacsumunii iga dhowraaya min almaa'i biyaha buur waxaa weeye waxaan iska fuulayaa biyahan waxa weeye meesha ka imaanayo kuwa dhulna ka socdaan kuwana cerka ka socdaan buur waxa weeye aysan soo kori karin ayaan fuulaha u dhahay aniga arrinta caadiya u malaynayaa maxaa yeele daalimku sidiisaba waxa ku soo socda ma garanaayo qaala wuxuu yidhi sa'aawiin waxaan u dulmi doonaa ilaa jabalin buur ayaan u dulmi doonaa jabalkaasoo yacsimunii iga dhowraaya min almaa'i biyaha iga dhowraaya saas markau dhahay wiilkiisi qaala wuxuu dhahay nabi nuuxow dha ilaahay laa caasima mid koriya ma jiro alyooma maanta min amrilaahi ilay amarkiisa wax ka koriya cadaabka ilaahay wax maanta wax ka kori kara lama arko gabal iyo qayrkiisadee war ka joog arrintaas qaala wuxuu idhi laa caasima alyooma maanta mid wax dhowra ma jiro min amrilaahi ileh markiisa wax ka dhowra cadaabka ilaahay oo hadda socda cid wax ka kori karaysaa ma jirto ilaa laakiin ayuu dhahay man raxima qofkii allah uu u naxariisto fawal macsuum uu soo qadaro kaas ayaa macsuum oo mid la dhowraa nabi maanta qofkii ilaahay u naxariisto kaas ayaa macsuum noqonaya cadaabka ilaahaysa maanta cid wax ka kori kartaa ma jirto ilaahay markaas wuxuu dhahay labadii hadal markay saa isku dhaafsadeen nebiyullaahi nuux iyo wiilkiisi waxaala waxaa teedow dha ilaahay baynahumaa nuux iyo wiilkiisi dhexdooda almowdu hirkiyaa teeday fa kaana dabeedna wuxuu ahaadow dha ilaahay wiilkii min almuqraqiina kuwa la qarqiyey oo la maasheeyey ayuu kamid mid ahaadow dha ilaahay arrintaasuu u socday ilahi wuxuu yidhi subxaanau wa waxaala waxaa kala teeday baynahumaa dhexooda bayna nuux wa ibnihi weeye almawju hirkiyaa kala teeday fa kaana dabeedna wuxuu ahaaday min almuqraqiina kuwa la maasheeyo mid ka ayuu ahaaday halkaasuu min alhaalikiina weeye bilmaa'i kuwa biyaha ku halaagsamo ayuu kamid ahaaday waxaa la sheegaa layidhi wiilkaanu waxau dhahay jabal ayaan fuulayaa waxaa la sheegaa layidhi jabal oo aad aad u sarreeyo o dheer ayuu fuulay baa layidhi markaasuu meel qaarhoo ku taaloo god ahoo qalada sare ugaga taalo galaa la yidhi markaasuu isku owday baa layidhi jahakasta uu ka xidhaa la layidhi waxaa la sheegaa layidhi kaadidiisi iyo qaa'idkiisi ou ka soo bixi waayey iyo biyuhii uga daba yimid halkaas ayuu ku maashooda halkaasuna ku meydaa layidhi saas ayaa markaasaa ilaahay kaafir iyo mu'min u kala reebaya hadduu qofku xataa isqaleen oo walad iyo waalid ay yihiin iimaanka waa lagu kala harayaa sidiisaba marka markay qoomu nuux ay baaba'een oo ilaahay duufaankii uu ku baabi'yey ilaahay wa tacaala wuxuu joojinayaa roobkii ah, samada ka da'aayey iyo biyihii arlada ka burqanaayey wa qiila waxaa la yidhi ou dhahay alleh yaa arlu arloy iblacii liq ayaa loo yidhi maaki bihaaga alladii nabaca minki weye wa qiila waxaa la yidhi yaa arlu arloy iblacii liq maa'aki bihaaga liq weye hadda waxa weeye markaas loo dhihi maaye waxa weeye ilaahay wa tacaala iraadadiisaa ku tacalluqday amara allaahu alarda weye bidaalika weeye muraadkuna waxa weeye tacallaqad qudratu ilaahay qudradiisaa ku tacalluqday biyahaas inay zuulaan weeye oo waxay la macno tahay inamaa amruu idaa araada shay an an yaquula lahu kun fayakuunu weeye marka hadalkan wuxuu dhacay baa la yidhi maalin oo caarushuurahay ayaa la sheegay taariikhda oo bisha siko ay tahay toban ay tahay nabi nuux doonta ayuu ka degay baa layidhi ayadoo waxaa weeye bisha rajab toban ay ka baxeen oo rajab bisha bisha rajab tobankeed ay tahay marka doontaas intay saaraayeen oy hawadaas la sabaynaysay waxay yidhahdaan lix bilooday noqonaysaa markii ay koreen baa la yidhi way soomeen dhammaantoodaade xataa shimirti iyo wuxuushaba allah ka dhigo maalin waxaa weeye maaragtay maalintaas cashuurada ayagoo ilaahay ku shukrinaayo allihii koriyo weeye doontoodu waxay soo martay intay adduunkan wareegaysay baytullaahi alxaraam ay martay markaasay todoba jeer dhawaaftaa la sheegay ilaahay xajarul aswadka wuxuu wadaaca dhigaalayay jabada abii qubays ayaa la wadeeco dhigayoo biyuhu ma aysan qaadin baa layidhi waxaa la sheegaalayy nebiyullaahi nuux laakiin aan hadda wax soo suurtagal aan haynin aabihiis aadam ayuu doonta maaragtay yaab saaray laakiin waxay leeyihiin markaasi meydkiisii u ahayo arlada laga soo bixiye laakiin taas wax hadda taas maaragtay ah laysugu raxsan yahay maaha waqiila waxaa la yidhi owdha ilaahay yaa ardu arloy iblacii liq maaaki biyahaada biyaha kaasoo burqaday sidaas markii la yidhi arladii waxaa la yidhi biyihii ay liqdaa layidhi way cabtaa layidhi ah, laakiin arladu ma aysan cabin baa la yidhi wixii samada kasoo degay ma aysan cabin arladu waxay cabtaan iyo cayada wixii ka yimiday markaas wixii samada ka yimida waxay noqdeen webiyaal iyo baday noqdeenaa layidhi alla wuxuu yidhi haddana waxaa la dhahay wayaa samaa'u samooy aqlicii jooji ayaa la dhahay oo hayso amsikii canilmadari weeye roobka haysaa loo joojiyaa layidhi arlada ayadeeda waxaa layidhi biyahaaga liqaa layidhi oo dib u liqaa layidhi laakiin samada jooji kalihaa layidhi saasaa ka garanaysaa marka biyihii oo samada ka soo daayey inayna samada dib ugu laabanin laakiin arlada kuwa ka yimid arladii dib ugu laabteen waqiida waqiidalmaau biyihi ayaa nuqsaanow dha ilaahay biyihi way nuqsaaneen waqudiya alamru amarkiina waa la xugmiyey tama amru halaaki qoomu nuux weeye qoomu nuux halaagoodii taam noqday wastawad way joogsatow dha ilaahay safiinadii cala aljuudiyi jabalka juudi la yidhaahdo wastawad way joogsatow dha ilaahay tawaqafad way ku joogsatow dha doontii nabi nuux cala aljuuziyi jabalka oo juudi la yidhahdha ilaahay jabal oo markaasi meel jasiiraha ku yaalla oo maaragtay armul meeshaa muwasa la yidhahda u dhoweeye waa maaragtay jasiirad oo maaragtay ciraaq ku taalla weeye meeshaas ayaa waxaa weeye doonta halkaasay istaagta weeye wastawad way joogsatow dha ilaahay subxaanau wa tacaala cala aljuudiyi jabalka juudi la yidhaahdo ayay doontii ku istaagta istaagtow dha ilaahay marka hadda meeshaas waxaa weeye magaalo oo ciraaq ku taalay aheeday oo dhulkan hadda maaragtay kurdiyiinta iyo degaan iyo maaragtay turkiga udhexaysa sidaa la sheegay ilaahay wa tacaala wuxuu u waxyoodaa layidhi buuraha safiinada nabi nuux ayaa idinku soo degaysa mid idinka idinka mid ah marka waxaa layidhi buuruhu way isdheereeyeen baa layidhi jabalkaa juudi la yidhaahdo asagu isma dheerayn baa layidhi tawaaluc daraaddiisa markaasaa asagii saa u tawaalucay ayaa doonta kusoo soo degtaa layidhi halkaas waxaa ku baaqdhacday tiirarkii doontaas muddo ayay yiileen baa layidhi dheer ay yiileen xadiis waxaa soo arooray waxaa ka baaqdhahay doontii nabiyullaahi nuux shay oo waxa weeye ummaddan ummatu maxamed awaa'ilkeeda ay soo gaareen waxaa la sheegay markay ka baxeen safiinadaas magaalo ayay dhiseen tuulay dhiseen markaasay waxay ku magacaabeen asamaaniin magaaladii oo siddeetanka maxaa yeele ayagaa waxay ahaayeen siddeetan ruuxay ahayn saan horuu soo sheegnay marka jabalkaas juudi la yidhaahdo ayay ku istaagtay safiinadii doontii nabi nuux wa qiila waxaa loo yidhi ow ilaahay bucdan fogaasho macnaha waxa weeye halaag lilqoomi qoomkii waqay halaagsamaano adaalimiina oo daalimiinta ahayeen wa qiila waxaa la yidhi ilaahay bucdan fogaasho halaag weeye lilqoomi qoomkii waqay halaagsamaano adaalimiina oo daalimiinta ahayen taas marka laga dhigo ducaa calayhi haddii kale la yidhaahdo wa qiila waxaa la dhahay bucdan fogaasho ayaa lilqowmi qowmka u sugnaatay aaalimiina oo aalimiinta kaafiriinta kaasna waa dhihi karaa wanaadaa waa naadiyow dheh ilaahay nuuxu nabi nuux rabbow rabbigiisa ayuu naadiyey faqaala wuxuu yidhi nabi nuux rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inabnii wiilkaygii kancaan ahay min ahli ahalkaygow ka mid ahay wa ina wacdaka yaboohaaguna alxaqu mid xaqa weeye oo la mankuub yeelaayo wa anta adiguna allow axkamu lxaakimiina inta wax xugmisa alihi u caadilsan ayaa tahay nebillaahi nuux waxau dhahay markii wiilkiisa uu qarqoomay rabbi yaa rabbi rabbigayow inabnii wiilkaygi min ahlii ahalkaygu ka mid ahay waxaa ma ii yabooda ahalkaygu inay koraayaan wayna wacdaka yaboohaaguna alxaqu mid xaqa weeye alladii laa khulfa fiihi aan la guub yeelayni wa anta adiguna axkamulxaakimiina inta wax xugmisa allihii maaragtay ah u caadilsan ayaata ilaahayow ee say arrintaan ugu qabatay qaala ilaahay waxau dhahay yaa nuuxu nuuxow innahu wiilkaasu laysa min ahlika ahalkaaga ka mid nahayn ahalkaaga koraaya uma jirin weeye ama waxaa laga wadaa ahlu diinkaaga ma ahayn diinta kuuma raacsanayn mar hadduusan diinta kugu raacsanayne ahalkaaga lagu tiri maayo su-aalkaas aad is-su'aashay oo aad weydiihaysid wiilkaagu inuu korane camalun camal weeye camalkaasuu hayru saalixin mid kooban kayrkiisa innahu kaasuna camalun camal weeye camalkaasuu hayru saalixin mid kooban kayrkiisa maxaa yeeley wiilkaasu gaalow ahay walaa najaata lilkaafiriin weye gaalana ma korayso weye falaa tas'alnii hayga su'aalin ayuu dhahay ilaahay oo ku dhahay nabiyullaahi nuux maa shay laysa laka una kuugu sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi una kuugu sugnayn falaa tas'alnii hayga su'aalin nuuxow maa shay laysa laka oo una kuugu sugnayn bihi maaga cilmun cilmi oo macnaha wiilkaaga koritaankiisa ah inii anugu ayuu alla u dhahay nuux inii anugu aciduka waan kuwaalinayaa nuuxow an takuuna inaad kamid ahaato min aljaahiliina kuwa jaahiliinta an takuuna inaad ahaato min aljaahiliina jaahiliinta mid kamid a inaad ahaataan kaa waaninaya bisu'aalika maa lam taclam su-aasha adi su-aalaysid waxaadan adigu ogsooneen arrintaas ka joogaa layidhi marka arrintaas markay dhacday oo la canaantay nebiyullaahi nuux qaala waxau dhah yuu nabi nuux rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inii anigu acuudu bika waxaan kaa meygelayaa an as'alaka min an as'alaka inaan kaa su'aalo maa shay laysa lii owa iigu sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi una igu sugnaanin inii anugu acuudu bika waxaan kaa su'aalayaa an waxaan kaa megengelayaa an as'alaka inaan kaa su'aalo maa shay laysa lii ouna iigu sugnayn bihi maaga cilmun cilmi wailaa takfir lii haddaadan ii dhaafin maa farada minii weye wixii iga soo fulay watarxamnii aadan ii naxariisan akun waxaan ahaanayaa min alkhaasiriina kuwa khasaare mid ka mid ayaan ahaanayaa wailaa takfir lii haddaadan ii dhaafin wa tarxamnii aadan ii naxariisanin akun waxaan ahaanayaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray mid ka mida ayaan ahaanayaa hadda waxa weeye tawaaluc weeye hadda dembi ma uusan gelin ambiyada ilaahay macsuumiin weeye casaabkaas la dagaalay waxay ka mid tahay min bacdi xasanaati alabraari sayi'aati almuqarabiin qiila waxaa la yidhi ow dheh ilaahay yaa nuuxu nuuxow ehbid deg ayaa la yidhi bisalaamin maca salaamin salaam deg aa layidhi doontii markay ka soo degaayen wey asaga iyo maaragtay muminiintiya ilaahay waxau dhahay qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow ehbid hooba ayaa la yidhi ah, inzil min asafiinati weye doonta kasoo deg bisalaamin ah, maca salaami weye salaam micigeeda weye bisalaamatin weye ah, amase idinkoo nabad gashan amase waxa weeye taxiyo laga wado weye salaam oo mina anaga xaggayna ka ahaato oon idin salaamayni soo degaa la yidhi markaas Ah, ihbid deg ayaa la yidhi bisalaamin nabadgelyo kusoo deg amase bisalaamin maxa salaami weye salaamicigeeda aanu ku salaamayno oo minaa xaggayna ka aata soo degaa la yidhi iyo wa barakaatin barakayaalo iyo wa barakaatin barakayaalo ah, barakaad waxaa weye iyo khayraad kusoo degaa layidhi salaam iyo barakaad iyo khayraad kusoo degaa layidhi bisalaamatin weye wa amnin salaam iyo amni kusoo degaa layidhi salaamtan hadda marka waxaa gelaya ruux kastaoo mu'mina oo rag iyo haween ah ayaa gelayaa layidhi ilaa yowma alqiyaamati yaa layidhi ah, taasaa markaa saasoo oo gelaysaa layidhi waa saas weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala ihbit hooba ayuu dhahay ilaahay soo deg oo ka soo deg safiinada bisalaamin salaam oo minaa xaggayna ka ahaatay iyo wa barakaatin barakayaalo calayka korkaaga ha ahaato iyo wacalaa umamin umadayaalo ummadahaasoo miman duul ka mid ah maca kamicigaaga ahaaday ama miman duul ah maca kamicigaaga ah oo doonta kula jira weye mintaan marka qaar waxay yidhahdeen waa tabciiliyo oo waxaa laga reebayaa ha layidhi dadka doonta nabi nuux raacay oo walaadooda qaar ka mida ah ayaa waxay noqon doonaan kufaar weeye saasaa la leeyahay calaa umamin min duriyati miman macaka in mulaaf markaa meesha ka xasban la yidhaahdo saasaa la sheegay haddii saas la yidhahdo mintu waa tabciiliye wey iyo calaa uma min ummadayaala korkooda oo miman min duriyati ah, oo waxaa leeyahy markaasi min duriyati miman macaka weye min duriyati miman duul maaragtay ah, min duriyati miman dad maaragtay ah, duriyadooda kamida weye maca samcigaad ahaada saas weyaa leeyahay haddii ninta tabciiliya laga dhigo wa umamun ummadayaalow dhah ilaahay subxaanau watacaala sanumaticuhum waanu u raaxaynaynaa adduunyada uma yamasuu maxaa taabanaya minaa xaggayna cadaabun cadaab ayaa ka taabanaya aliimun mulim oo xanuujiya waa kuwa kufaartaa weeye wa umamun ummadayaalow dha ilaahay sanumatichum waanu u raaxaynaynaa adduunyada gaalada addunyada waa loogu raaxaynaya uma bacdeeda yamasuu maxaa taabanaya minaa xaggayna ka taabanaya cadaabun cadaab cadaabkaasu aliimun mudhim oo xanuujiya tilka taasuu ilaahay aayadahaas lasoo soo sheego qisada nabi nuux lagu soo sheegay waa dhammaan rabtaa qisadii nabi nuux min ambaa'i lgaybi qaybka akhbaartiisay kamid mid ilaahay akhbaaru maa qaaba canka sayidka muxamedka waxaa kaa ciilan akhbaartooda nuuxihaa waanu waxyoonaynaa ilayka adigaan ku waxyoonaynaa nuuxiihaa waanu waxyoonaynaa ilayka adaan ku waxyoonaynaa maa kunta ma aadan ahayn sayidka maxamedkaahow taclamuhaa kii garanaaya amba'adaas weeye anta adiga iyo walaa qoomuka qoonkaaguba min qabli haadaa qur-aankan hortiisa ma garanayne maxaa yeele wax min zamaan ka yimid weeye kumanaan sano ka hor ka yimida weye nuuxiihaa waanu waxyoonaynaa ilayka adigaan ku waxyoonaynaa maa kunta mana aadan ahaynin taclamuhaa kii garanaaya anta adiga iyo walaa qoomuka qoonkaaguba min qabli haadaa qur-aankan hortiisa fasbir sabarow ilaahay saydka axmedkaahow gaarsiinta risaalada dadka aad gaarsiinayso iyo dhibka qoonkaagu kugu haayaan sabar baa leeyahay sida nebi nuuxo u sabray maxaa yeele qisooyinkan ambiyada nabiga tasliya looga dhigayaa fasbir sabarowdha ilaahay ina alcaaqibata ciribta wanaagsanoo maxmuudadaahu lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanay usugnaatay sugnaatay ina alcaaqibata ciribta wanaagsan lilmuttaqiina kuwa ilahay ka cabsanay usugnaatay sugnaatay nabiyullaahi nuuxoo intaasba la dhibaayey oo wax kasta lagu hayay caaqibadii maxay noqotay ilahay inuu isaga u gargaaro cadowgiisina ilaahay uu qarqiyo marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qontonaad oo suuratu huud ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay qisadii nebiyullaahi nuux oo maaragtayaa si bayaana ilaahay uu noogaga soo warramay markii hadda khaatumadeeda la joogay oo casharkeenna hore ugu dambaysane alla wuxuuna soo yidhi isagoo rasuulkiisa la khidaabaayo mucjisadaas alla uu siiyeeyoo weyn oo cajiibkaana ilaahay u tilmaamaayo taas aayadahaas laga soo warramay oo qisada nebiyulaahi nuux looga soo warramay waxay ka mid yihiin ow dhah ilaahay qeybka akhbaartiisa ow dhah ilaahay waanu kuu waxyoonaynaa sayidka maxamedka ahow ma aadan ahaynin mid garanaya adiga iyo qoonkuba adiga iyo qoonkaaguba qur-aankan horsiisa ma aadan aqoonina qur-aankaanaase ilaahay idinku garansiiyey sabir buu dhaha ilaahay sayidka maxamedka ahow oo dacwada aada gaadsiinaysa dadka ku sabar iyo dhibaatada lagugu haayo ciribta maxmuudada dadka ilaahay ka cabsanaya u sugnaatay meeshaa marka waxaynu ka gelaynaa qisadii labaad oo ku soo oo qisadii nebiyullaahi huud iyo qoonkiisa aynu meeshaa ka gelaynaa reer caad warana waxaanu soo sheegnay qisooyinka ku jira suuratu huud inay maaragtay tartiib ay yihiinoo la tartiibinaayo sida ambiyadaanu zamanka igu kala horaysay in loo tartiibinaayo bismi illaahi araxmaani raxiim wa ilaa caadin wa arsalnaa ayaa loo soo qadarayaa meeshaan marka waxay noqonaysaa cadfu qisatin calaa qisatin weeye wa arsalnaa waanu dirnow dha ilaahay ilaa caadin reer caadow dha ilaahay akhaahum walaalkood ayaan u dirnay huuda nebi huud ahaay qaala wuxuu yidhi nebi huud yaa qowmi qownkaygiow ucbudullaaha ilaahay caabuda maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah kayruhu ilaahay kayrkiisa idinma sugnaanin in antum maa antum mana tihidiinow dhahay cibaadada aada caabudaysaan asnaamta ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaaya mooye nabiyullaahi nuux waxa lahad markii xaandhilayd nuux aynu ka soo baxnay nabiyullaahi caad nabiyullaahi huud wuxuu la warramayaa qabiilkiisii reer caadahay ayuu la warramayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa arsalnaa waanu dirnay ilaa caadin reer caadowdha ilaahay akhaahum walaalkood ayaan u dirnay xagga qabiiladoo walaal u ahay huudda nebi huud ahowdha ilaahay marka nimankaa la yidhaahdo reer caad wixii maaragtay aa ka dambeeyey nebiyullaahi nuux dadkii ka soo tarmay oo markii dambe waxaa weeye kufaar noqda weeye marka hadda nebi huud waxaa laga ta'akhuriyey nabiyullaahi nuux sidaasna weeye arrintiio waa ka taakhuusan yahay xagga zaminka saan horuu soo sheegnay qisooyinkaanu waxaa weeye qisas oo murattab ah weeye markaas maxaa yeele huudkan wuxuu kamid yahay owlaadi saam ibnu nuux ou kamid yahay nebi huud iyo nabi nuux waxaa u dhexaysaa la sheegay taariikh ahaan ama zeminka siddeed boqol oo sano ayaa udhexaysaa la yidhi waa maaragtay sideed qarni marka hadda caadna waxaa weeye qabiilo magaceed weeye oo loo nisbeeya aabbaheeda oo la dhihi jiray caad la dhihi jiro weeye waxay ayaguna kamid mid ahayn duriyadii saam ibnu nuuxay ka mid ahaayeen huud isagana waxaa weeye waa loo nisbeeyaa maxaa yeele qabiiladaas ayuu isaguna kamid ahay maxaa yeele caad waxaa weeye waxaa la dhahaa layidhi caad ibnu caws ibnu iram ibnu saam ibnu nuuxaa la yidhaahdaa huudna waxaa weeyaa layidhi huud ibnu cabdillaahi ibnu rabaax ibnu alkhaluud ibnu caad weeye nebi huud waxau adduunyada ku noolay baa la yidhi afar boqol iyo lixdan iyo afar sano ayaa la sheegay marka hadda arrintaas iyo qisadaasaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa qur-aanka marka la diray ambiyada ilaahay kow markii la diro dadku ilaan asnaamay caabudayaane waxay kala hadlaayaan inay maaragtay ka joojiyaan cibaadatul awsaan oo cibaadada ilaahay keyrkiis la caabudayo ay ka joojiyaan maxaa yeele dadkii mar hadday mushrikiin yihiin wax ka ansaxaaya ma jiraan wax cibaadooda lagu binay karana ma jirto mar haddii waxaa weeye mushrikiin ay yihiin qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi huudow dha ilaahay yaa qoomi qownkaygiow icbudullaaha ilaahay caabuda waxidullaaha ilaahay waxida weeye maa lakum idiinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah kayruhu ilaahay kayrkiisa idiinma sugnaanin in antum maa antum ma tihidiinow dhahay cibaadada aad caabudaysaan asnaamta ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaaya mooyaane Ah, cibaadan ilaahay kayrkiisa aad caabudaysaan kaadibiin ayaa tiinuu dhahay allaad ku been abuuranaysaan yaa qowmi qowmkaygiyow ayuu dhahdane laa as'alukum idin su'aalan maayo calayhi cala tawxiidi weeye ama calaa tabliiqi risaalati risaaladan soo gaarsiinteeda ajran ijaare idinku weydiisa maayo rasuul kastaba markii la soo diro dadka wuxuu ku leeyahay ijaare idinka dooni maayo ayuu leeyahay maxaa yeelay ushradu culays bay keenaysaa laa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda ajran ijaaro idinku weydiisa maayo in ajriya maa ajriya aniga ajirkayga iyo sawowgaygu ma ahan ilaa cala aladii macbuudki korkiisa mooyaane fadaranii abuuray anugu waxaa weeye ijaaro camalkaan hadda waxaa weeye aan haayo oo waxa weeye tabliiqu dacwa ah ijaarada iyo waxa laga doonaayo ilaahay xaggiisa iyihiin ow dhahay cid makhluuq oon wax uga helaayo ama wax uga doonanayo ma jirto in ashriya maa ashriya aniga sawowgaygu ma ahan ilaa cala aladii macbuudka mooyaane fadaranii anigii abuuray afalaa tacqiluuna sawgaramaysiinow dhahay sawgaramaysiinow dhahay marka afalaadan waxaa weeye hamsadu waxay gelaysaa shay maxduufa fa'duna waa ku cadsantaa maxduufkaas oo taqdiirtu waxaa weeye ajahiltum ma jaahiliin baad ka ahaateen wa camaytum ma indha beesheen falaa tacqiluna garamaysiin miyaha inay arrintu saas tahay warkiisa isagoo sii wata haddana wuxuu dhahay wayaa qoomi qoomkaygiiow istakfiruu rabbakum rabbigiina ka dhaafid weydiiyow dhahay istakfiruu rabbakum rabbigiina ka dhaafid weydiiye dembi kasta oo horay u tega weeye uma bacdiyeeda tuubuu noqda ilayhi ilallahi ilayh xaggiisa u noqda oo waxa weeye ilaahay dhaacawada noqdo dembiga kafuqa weeye una qasda inaadan u noqona mar dambo mustaqbalka uma bacdiyeeda tuubuu noqda ilayhi ilallaahi ey xaggiisa u noqda arrintaas markaad samaysaan yursil alla waa dirayaa assamaa'a samada ayuu dirayaa madarkaa loola jeedaa calaykum korkiinna ayuu samada alla ku dirayaa mid raaran xaal ay taa tii madaray haysa wayesidkum alla waa idiin siyaadinayaa quwatan xoog ayuu idiin siyaadinayaa ilaa quwatikum maca quwatikum xooggiina iyala la qaba hadda aad haysatiin walaa tatawallow ha jeesanow dhahay mushrimiina xaalaadtiin kuwa muslimiin ah nebiyullaahi huud waxau dhahay qownkiisa isagoo la warramaaya rabbigiina dhaafid weydiiya hadda waxa weeye dhaafiddu markaas hadday kufaar yihiin inay shirkiga ka soo noqdaan weeye uma bacdiyada tuubuu noqda ilayhi ilallaahi oo shirkiga markaad islaamtaan bacdiyeedane dhaaca ayaa laydinka doonayaa wixii islaamku uu keenaayoo kale marka uma tuubuu noqda ayuu dhahay ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa u noqda yursili samaaa samada alla waa dirayaa madarkii baa loola jeedaa waxaa la yidhi wa kaanuu qad muncuuhu ah, weye waxaa la yidhi hor tale hora ayaa laga manciyaa layidhi oo roobka ayaa laga manciyaa layidhi maxaa yeele markii duqyaankoodii oo kufrigooda uu batay ilaahay subxaana watacaala cuquubo ayuu ku riday maxaa yeele madarku waa nimco ilaahay nimcada allah haddii lagu shuki waayona waa layska qaadayaa marka waxaa layidhi markaasaan la leeyahay roobka ayaa laga manciyaa layidhi oo dhibaato fara badan ayaa ku dhacday ilaahay subxaanau watacaala cadaab ayuu ku riday saddex sano ayaa roob u diinaa layidhi alla marka samada ayuu korkiina ku dirayaa mid raaran xaalaysaa sii madaraynaysa kasiiru daruuri weeye daacada ilaahay wa watacaala loola soo noqdo macsida la iska daayo waxay sabab u noqonaysaa ilaahay raxmadiisa in la helo haddii hase yeeshee laga noqon waayo macsida iyo kufriga iyo maaragtay yaa wax kastoo ilaahay lagu caasiyo ilaahay wa tacaala naxariis lagama helaayo wayeziidkum alla wuxuu idiin ziyaadinaha ayuu dhahay quwatan xoog ayuu idiin ziyaadinayaa ilaa quwatikum maca quwatikum quwadiina in lala qabo maalka iyo owlaadda ayaa laydiin badinayaa sidaas ayuu dhahay waxaa la sheegaa layidhi naagahoodii ayaa madhalayaal laga dhigaa layidhi soddon sano waxaa weeye naagu uma dhalin baa layidhi dadkii waxaa weeye soddon sano joogay ayaa markaas joogaa layidhi kabacdina waxa weeye ilma umaysan dhalan iyadoo ah, lagu cuquubaynayo macaasidaas maxaa yeelay macsidu sideedaba cuquubay keenaysaa walaa tatawallowha ha jeesana ayuu dhahay mujrimiin xaal aad ah, kuwa mushrikiin ah, ah walaa tatawallowha ha jeesana mujrimiina xaal aad tihiin kuwa muslimiinah sidaa markuu uu naseexeeyey dawiyada u fiirso qaaluu waxay yidhaahdeen yaa huud huudow maa ji'tanaa noolama imaanin bibayinatin xujo noolama imaanin hadalkaan aada sheegaysid wala xujo u ah ma adan keenin bay yidhaahdeen waa dad maaragtay qalbiga ilaahay ka nasakhay dadkana sidiisaba haddii macsidiisu badato qalbiga ilaahay uu ka nasakho xaqa weligood arki maayaan baadilayna u arkaayan wax kastoo xaqaho loo sheego maa ji'tanaa noolama imaanay yidhahdeen bibayinatin xujo mucjise nooma keenin bay yidhaahdeen ah. marka sidaas ayay ku dheheenaa layidhi wax aad noo keento oona kugu raaci karna lama arka yidhahdeen wamaa naxnu anagu mananihiye yidhahdeen wamaa naxnu annagu mananihin ayay yidhaahdeen bitaarikii aalihatinaa ilaahyaalkayna kuwa ka tegaaya can qawlika liajli qawlika qowlkaaga daraaddiisa annagu ilaahyaalkeennana ka tegi mayno asnaamtaan caabudayno hadalka aad leedihi daraaddiisa ugama tegayna yidhahdeen taas rajaha ka qabin wamaa naxnu annagu mananihin bitaarikii aalihatina ilaahyaalkayna kuwa ka tegaaya can qawlika liajli qowlika qowlkaaga daraaddiisa wamaa naxnu anagu mana nihina yidhaahdeen laka adiga bimu'mina kuwa kuu rumaynaayo annagu mana kuu rumaynay yidhahdeen wax kasta sheeg haddana waxay yidhahdeen in naquulu maa naquulu annagu ku qowli mayno xagga sha'nigaaga haddii bana la yidhaahdo ninkan tilmaan ka bixiya annagu ma dhehayna yidhaahdeen ilaa taraaka inay ku asiibeen mooyaane bacdu aalihatinaa ilaahyaalkayna barkooda bisuu'in xumaan ay kugu asiibeen oo annaga haddii la yidhaahdo duur sha'nigiisa ka warama waxay arrintu tahay yidhaahdeen aalihadeennan aad wax ka sheegaysid ayaa karaamadoodu waxay kaa dhigtay nin khabalkhabala oo waalan oo markaasi waxa weeye qaldeeyey maxaa yeele aalihadeenna ayaad caayaysaa marka fa anta tahdaaba yidha habayaan nin isku dardarsan ayuu hadoofa ayaata yidhaahdeen in naquulu maa naquulu annagu ku maqawanayna shacnigaaga yidhaahdeen ilaxtaraaka inay kugu asiibeen mooyaane bacdu aalihatinaa ilaahyaalkayna barkooda bishooyin xumaan ay kugu asiibeen ah, saad wax uga sheegaysay ayaa ilaahyaashaan lagaa gaaray yidhaahdeen marka waxaa weeye hadayaan baad ku hadlaysaa kalaam oo saaqida weeye oo aan macno lahaynin ayaad sheegaysaa huudow saasay yidhaahdeen waa niman aadi aad maaragtay yaa uxun weeye qaala wuxuu dhahay nabi huudow dha ilaahay inii anigu ushidullaaha ilaahay ayaan uga markhaati yeelayaa inii anigu ushidullaaha alla ayaan uga markhaati yeelayaa alaya korkayga wey saasaa u jirta washhaduu ka markhaati kaxa idinkune anii anigu berii'un beri inaan ka ahay mimaa kii tushrikuuna alla aad igu shiriig yeelisiin washhaduu ka markhaati kaxa annii anigu berii'un beri inaan ka ahay mimaa kii tushrikuuna alla aad igu yeelaysaan oo min duuni ilaahi tukadiisa fakiiduuni anigana ixiilaystow dhahay fakiiduuni ixiilaysta wey ixsaaruhu fii halaakiyi halaageyga xiilaysta qaari waxga qaadi karaysiin weeye jamiican xaalaatiin kuwa dhan xiilaysowdhahay dhammaantiina antum wa idinka iyo asnaamtiina hadda waxaad leedihiin asnaamtan ayaa lagaa gaaray adinka iyo asnaamtiinuba ha ii kala harinow dhahay uma bacdeeda laa tundiruuna ha ii koranow dhahay waxba ha ii kaadina waxaad iga qaban kartiin qabta maxaa yeele xaggee isku hadlaynayaa marka inii anugu ayuu dhahay tawakaltu waxaan tala saartay cala allaahi ilaahay korkiisaaan tala saartay rabbii rabbigayga ah wa rabbikum idinkana rabbigiina ah maa min daabatin daabadina ma aysan ahaanin ilaa oy ahaatay huwa rabbigaygu aakhidu mid haayo weeye binaasiyati afoodeeda ayuu haayaa ah, ina rabbii rabbigaygune calaa siraadin dariiq horkiisa ayuu ahaaday mustaqiimin oo toosan oo dariiqulxaq waalcadli ah weeye nabiyullaahi huud hadalkan ayuu dhahay isagoo rabbigiisa ku kalsoon nimankaasna waxba aanu aabayeelin maxaa yeele qofku hadduu kalsooni ilaahay uu ku qabo cidou u aaba yeelaa ma jirto alla subxaanahu watacaala cidaan ahayn wax kaama qaadi karayso haddaadan adugu waxaa weeye cidaad dulmisa aysan jirin inii anigu tawakaltu waan tala saartay calallaahi ilay korkiisaan tala saartay rabbii rabbigayga ah wa rabbikum idinkana rabbigiinna ah maa min daabatin nintaana wa iska fila weeye daabaduma aysan ahaanin nasama tadubu cala al arli weeye ah, daabada waxaa layaha saan horuus soo keenay ismun yaqacu waa magac ku dhacaaya ah, calaa man yadubu eh, man y calaa man yadubu calaa wajhi larli weeye arladan korkeeda wuxuu ku socdoo dhan ayaa daabad la yidhaahdaa ah, jin iyo insi iyo kulli wixii maa xayawaan oo dhan daabadi ma jirtow dhahay ilaa oy ahaatay huwa alle rabbigaygu aakidu mid hayo wey binaasiyatiha foodiida macnaha ilaahay subxaana watacaalayaa maaligeeda weye isagaa qaahirkeeda weye falaa nafca walaa larara weye nafce ma jiro lurna ma jiro ilaa biidnihi idanka ilaahay mooyaane oo cid wax dhibi karaysa waxna anfici karta idan ilaahay idoon haysan ma jirta weye foodda hadda waxau u khasisaaya dikriga waxaa layidhi waxaa layidhi qofkii foodiisa la qabtaa layidhi wuxuu taagan yahay qaayatu dulliyaal dulliga qaayadiisa marka waxa weeye khalaa'iqdu siday alle u hogaansan tahay ayaa markaas ku cabiraya ina rabbii rabbigaygu ayuu dhahay calaa siraadin dariiq korkiisa ayuu yahay mustaqiiman oo toosan waxaa laga wadaa ilaahay wuxuu ku sugan yahay dariiqu alxaqi waalcadli weeye fain tawallow hadday jeestaan ou dhah ilaahay asagii waxau la hadlayaa ayaga fain tawallow haddaad jeesataan ou dhah ilaahay fain tawallow haddaad jeesataan faqad xaqeeqee ablaqtukum waa idin soo gaarsiiyey maakii ursiltu ila soo diray bihi maaga ilaykum xagiin ah, hadalladii waxaa socda nabiyulaahi huud fain tawallow haddaad jeesataan ou dhahay niman yahabow faqad xaqeeqee ablaqtukum anigu waa idin soo gaarsiiyey maakii usibtula ila soo diray bihi maaga ilaykum xaggiina la ila soo kiin diray anigu dacwad waan soo gaarsiiyey wayastakhlifu rabbii rabbigayguna wuxuu ka khaliif yeelayaa qooman qoom qoonkaasoo kayrakum idinka kayrkiina adinka inidin halaago ayaa qolo kale ilaahay idinka khaliif yeelayaa wayastakhlifu rabbii rabbigaygu wuxuu ka khaliif yeelayaa qooman qoom qoonkaasoo kayrakum idinka kayrkiina walaa taduruunahu allana ku dhibi maysaan shay-an shay ilahay waxaa ku dhibaysaan ma jirto ishraagga aad haysaan ilahay waxuga qaadi maysiin maxaa yeele qofku dembi kastou galo ilaahay waxba ka dhibi maayo cibaado kastou sameeye ilaahay ku anfici maayo ina rabbii rabbigeygu ayuu dhahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa xafiidun kii xifdiyo weeye ina rabbii rabbigeygu calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa xafiidun kii xifdiyo weeye wax walba ilaahay subxaana wa tacaala raqiib weeye asaga ayaa ilaalinaya cid ilaahay subxaanau watacaala ka baxsan kartana ma jirto falaa yakfaa calayhi axwaalukum weye axwaashiinu ilaahay kama qarsoona bal yujaasii ah, kula axadin bicamali qof kasta waxa weye camalkiisa ku jaasinaya marka sidaas markay cadaladaas u dhex mareen muddata la joogay waxaa yimiday halaagii maaragtay la halaagaaye reer caad taasaa ilaahay nooga warramayaa alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala walamaa goortii jaaa uu yimidowdha ilaahay amrunaa amarkaynu waxaa laga wadaa cadaabkayni weeye dabayshii waa ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo suuratulxaaqa ayaa uu sii tegi doonaa meelo kalena waan kusoo marnay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walamaa goortii jaaa uu yimid amrunaa amarkayna cadaabkaygii najaynaa waanu korinay huudan huud iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa rumeeyey afarkunay ahaayeen baa layidhi biraxmatin bisaabi raxmatin naxariis sababkeeda ayaanu ku korinay oo minaa xaggayna ka ahaatay wanajaynaahu waanu korinowdha ilaahay min cadaabin cadaab ayaanu ka korinay cadaabkaasoo qaliidin oo adag ayaanu ka korinay cadaabka kufaarta ku dhacayo weye alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walamaa goortii jaa u yimid amrunaa amarkayni najaynaa waanu korinowdha ilaahay huudan huud ayaanu korinay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa biraxmatin bisabi raxmatin naxariis sababkeeda oo minaa xaggayna ka ahaatow dha ilaahay dabaysi lagu halaagaayo weye oo suuratu xaaqan wuu teegi doonaa oo ilahay yuri sakarahaa calayhim sabca layaalin wa hamaaniyata ayaamin xusuuma marka dabayshaas waxay asiibtay subax arbaco ah oo waxa weeye bisha shawaal ay ka harsan tahay layidhi sideed ay ka harsan tahay waxaana la yidhi markaasi qofka waxaa weeye dabayshaasu sankay ka gelaysa markay dabada uga baxaysaa layidhi hawadaasay u tuuraysaa layidhi markaasay dhulku soo ridaysa xubnihiisaa kala go'ayaa layidhi laakiin suuratulaxraaf baan si xoog lagu soo marnay waataan soo mari jirnay alla wuxuu yidhi subxaana watacaala amarkayni markuu yimiday huud waanu korinay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macu micigiisa biraxmatin bisaabi raxmatin raxmad sababkeedu ilaahay hidaayada alla siiye weeye oo minaa xaggayna ka ahaatow dha ilaahay warajaynaahum waanu korinow dha ilaahay min cadaabin cadaab ayaanu ka korinay cadaabkaasoo qaliidin oo adag adagoo shadiidow dha ah ilaahay halkaas marka waxa weeye halaaggii la halaagay qoladii ku xigtay qoomu nuux oo reer caadahay ayaa ilaahay noo sheegay wa tilka taasow dha ilaahay caadun caad weeye ah, waa hadda marka la ishaarayaa aasaartoodii ayaa waxaa loo ishaarayaa qolooyinka rasuulkeenna ka soo horjeeda calayhi salaatu wasalaam oo kufaaru makaa waxaa laleeyahay arlada ku socdaa leeyahy oo fiiriya meeshaas fiiriya weye axwaashoodii ah, baad arkaysaan arladii ee lagu halaagay ayaad sii maraysiin markaa arlashaan ku socotaan wa tilka dha ilaahay caadun caad weeye bay khabaray isu tahay weye waa reer caadowdha ilaahay taas wa tilka taas caadun caad weyowdha ilaahay jaxaduu way diideen dha ilaahay reer ah, caad biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisay diideen jaxaduu way diideenowdha ilaahay biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisii wacasoo way caasiyeen rusulahu ilaahay rusushiisay caasiyeen wacasoo way caasiyeen rusulahu ilahay rusushiisa ah. maxaa yeele hadda jamacaa laga dhigay rusul baa layidhi qofkii hal rasuul caasiya waxay ka dhigantaha isagoo jamiic rusul caasiye maxaa yeele waxay ku shirkoobaan asal waaxida weeye oo tawxiidkaas ah watabacuu waxay raaceen owdha ilaahay kuwii sufaladahay oo caqligaabta ahay amra kulli jabbaarin mid qahrid badan kulligiis amarkiisa aniidin oo madax kasan watabacuu waxay raaceen owdha ilaahay amra kulli jabbaarin mid qahrid badan dhammaantiis amarkiisa caniidin oo madax kasan dadku wax magarasadahay oo sufaladahay dadweynihii baa laga wadaa shacabkii waxay raaceen owdha ilaahay mid jabbaara oo caniida ayay raaceen mucaanid lilxaq waxaa wax soo horjeeda ru'asadoodiyaa laga wadaa maxaa yeela taariikhaha adduunka waxaa soo jiri jiray dadku waxay iska raacaan dadkaas durbaanta utumaaya oo jabaabilada ah oo mucaanidiinta ah ayay iska raacaan markaasay ku hoogaan ayaguna hooggay maraanay la maraan marka waxa weeye sufale ayaa la yidhaahdaa maxaa yeele caqli shaqaynaaya ma laha weeye waana u badan yahay bani aadamku markasta saas weeyo dadku un wax ku shushubta ayay iska raacaan ayagoo aan markaasi marnaba aana ka filanaynin oo aan ka fikiraynin maxaa yeele haddii ilaah yidhaahdo waxaan ugu tegi doonaa nabiyullaahi nuux markuu ka cabanayo qoonkiisa waxa uu markaasi dhihi doono dadka markaasi waxa weeye ee maaragtay sufaladahay ayay raaceen buu sufaladii waxay raaceen kuwii jabaabiladahay insha allahu tacaala taas waan ku tegi doonaa ilaahay wuxuu uhi wa utbicuu waxaa la raacsiiyow dha ilaahay fii haadihi middatan dhexdeeda addunya oo adduunyadaas lacnatan lacnad ayaa la raacsiiyey reer caad kufaarta kuwii ahay ilaahay wuxuu ihi waudbicuu waxaa la raacsiiyey fii haadihi middatan dhexdeeda addunyaa oo adduunyada ah lacnatan lacnadaa la raacsiiyey lacnad oo waxa weeye meel walba u imaanayso ilaahay addoominkiisa wanaagsan ay lacnadayaan weeye lacnad baa la raacsiiyow dha ilaahay subxaana watacaala wa yowma alqiyaamati qiyaamada yoomkeedana lacnad ayaa la raacsiinayaa oo waxaa lagu lacnadayaa calaa ru'uusi alkhalaa'iq khalaa'iqda madaxooda ayaa lagu lacnadayaa maxaa yeele qof kastoo daalim ahay hadow ilaahay wuxuu ku falleexaynayaa calaa ru'uusi alashhaad weeye qiyaamo markii laysugu yimaado ayaa lagu ayaa lagu lacnadayaa oo lagu ceebaynaya lagu falleexaynaya weye marka hadda adduunyadana lacnad baa la raacsiiyo waa la lacnadayaa qiyaamana waxaa weeye saasoo kaleentoodoo markii laysoo baxsho maxsharka qiyaamo calaa ru'uusi alashhaad ayaa lagu markhaatiyeynayaa oo lagu lacnadayaa weye alaa hooy ayuu dha ilaahay baraaruge ina caadan reer caadow dha ilaahay ina caadan caad kafaruu way kufriyeen rabbahum rabbigooday ku kufriyeen ah, nimanka kan hadda ilaahay waxa ay ahaayeen baa ilahay nooga warramayaa cadaabkan waxa uu ku qabsaday alla wuxuu yidhi alaa hooy ina caadan caadow dha ilaahay kafaruu way kufriyeen bimacnaa waxaa weeye jaxadu weeye maxaa yeele kufrigu xaqa la diido weeye aayaadka ilaahay la diido ayaa kufriga loola jeedaa oo kufriga macnihiisu jaxdi weeye rabbahum rabbigooday ku kufriyeen kufriyeenowdha ilaahay alaa hooy bucdan fogaasho fogaashowdha ilaahay oo naxariista alla laga dheeraado licaadin reer caad waqay fogaadaano qoomi huudin huud qoomkiisa owdha ilaahay alaa hooy ayuu dha ilaahay bucdan fogaashowdha ilaahay min illaahi tacaala weeye ilaahay oo laga dheeraado licaadin owdha ilaahay reer caad waqay fogaadaano oo markaasi sida tii hore aynu soo marayna laga dhiga ducaa caleyh laga dhiga weye tii horey la macno tahay weeye marka alla wuxuu dhahay alaa hoy bucdan dha ilaahay licaadin reer caad waqay fogaadaano naxariista ilaahay ay ka dheeraadaano qoomi huudin huud qoonkiisa ow dha ilaahay amase alaa hooy bucdan fogaasho ayaa licaadin reer caad u sugnaatay qoomi huudin huud qoonkiisa ah nabiyullaahi huud qoonkiisa ah weye saasaa markaasaa leeyahay licaadin ow dha ilaahay reer caad ayay u sugnaatow dha ilaahay naxariista allow laga fogaado qoomu huudin bedelna waa laga dhigi karaa qoomu huud ayay u sugnaateen waa la dhigi karaa ayadana saas waa laga dhigi karaa wey bedel in laga dhigo way ku banaantaa wey amase la bayaaniyo qoomi huudin huud qoomkiisa ah la yidhaahdo halkaasaa marka ilaahay subxaana watacaala ayagana ugaga takhallusay intii mu'miniinta ayadoo lasoo reebane inta nebiyullaahi huud rumaysay ayay eeda sida la sheegane afar kunay ahaayeen ummaddii inteedii kaleentoodna kufaar ayay noqdeen cadaab ayaana ilaahay subxaana watacaala gebigoodaba ku sinay sidaas ayaa markaasaa waxa weeye ummad walba markay dembi gasho ayaa loo soo cadaabi jiray oo adduunyadu saasayba ku soo socotay ilaa cahdiga rasuulkeenna calayhi salaatusalaam naga soo gaaro haddaanse waxa weeye gaaladan maanta joogtaahu rasuulkeenna calayhi salaatusalaam raxmaddiisa iyo barakadiisa koonkan ilaahay ku xamimay ayay ku joogaan ayagoo cadaab is ku dhici maayo laakiin qiyaamo waa isku wada cadaab weeye bal kufaaru haadihi l'umma ayaa cadaab badan baa yidhi ah, maxaa yeele ayaga wax ahoo lagu taabtay ma jiro adduunyada intay joogaan waa iska daaqayaan qiyaamo markaas waxaa weeye waxoodii oo loo kaydiyey ayay markaasi ku tegahayaan marka halkaasna waxaa noogu dhammaaday qisadii nabiy laahi huud iyo qoonkiisi reer caadahay casharkeennana intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu